ayb bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wala alih w saxbi amaa bacd in shaa allahu tacaala qeybtan munfasilka ugu dambaysa ee baab alcumuum walkhusuus waxaynu soo marray cashirkeennii kan ka horeeyey fasalkan haalidkaee mukhasisaadka ah inay laba qaybood yihiin mutasil iyo munfasil afar mutasilkii hayd baynu soo maray oo istihnaha iyo shardiga iyo sifada iyo haayada ah waxaan soo gaarnay halkuu yihi walmunfasilu mukhasisaadka munfasiladee istiqlaal kaliya keligood istaagi karana halaahatun saddex weeye alawalu kan hore alcaqlu weeye waxyaaba waxaa jira siyaq cumuumo soo arooray laakiin bidalaalati alcaqli aad ku garatay ama qawaacidka iyo tarkiibaadka caqliga ah ha noqoto ama badahiyaadka caqligaa ha noqoto ayan kaana mustawaha caqligaa lagu gartay daruuri iyo nadari macrifadiisu kaydeeli ha noqote inaan cumuumkan loo jeedin ka qowlihi tacaalaa khalaqa kulla shayin wax kasta ilaahay wuu abuuray allahu khaaliqu kuli shayin mid kale way jirtaa wakhalaqa kula shayin wa huwa calaa kuli shayin wakiilna sooma jirta mstan marka ilaahay wax walba wuu abuuray siqada cumuumka kulli ah waxaa loo idaafeeya nakira shay-inta haddaba tabacan waxay iktisaabaysaa cumuum lafdul kuli cumuumkiisana waa maadada lafteeda min maadatihi waxaa yimid allah naftiisa miyuu abuuray waxayna ka imanaysaa allah shay horta ma lagu magacaabi karaayo musamaha shay ma soo gelayaa qur-aanka haddaan dib u akhrina waxaan dhahaynahaa qul ayu shayin akbaru shahaada qul illaahu shaygeebaa ugu markhaati weyn allah dheh haddii aad aqbashay qur-aankii inuu sheegay allah in lagu itlaaqi kara fii baabi alikhbaar laa fii baabi sifati walasmaa shay in lagu itlaaqi karo wa shaygu kullu mawjuud uu yahay allahu khaaliqu kulli shayin haddii la yidhi isagu ma ku jiraa waxay ku caqliga saliimkaad ku garatay inayna ku jirin waxaa kaloo tusaale u keenaan qowluhu tacaala walilaahi cala annaasi xiju lbeyti annaas lafdiga waa cumuum yacumu اlmukalafa wالsagiira wاlmajnuuna walilaahi cala annaasi sabigu waa soo gelaya majnuunkuna waa soo gelaya man istataaca qofkii ama zamin ah ee naafo ah ama xanuunsan ama faqiir ee asbaab mawaanica ay jirto buu sheegay laakiin xata almajnuun cumuumka naas waa soo gelaya marka la yidhaahdo dalla alcaqlu oon soo marnay masalada takliifu asaahi waalghaafil inuusan mukallaf ahayn dilaalo caqligeediya waan soo marnay waalmajnuunu noocun min alsaahi waalghaafil maadaama shuruudu takliiftii sharcigu haba ku tusee badaa'ihil caqliga ay ku tusayeen inaan wax takliif loo saara jirin majnuun dala calaa ana almajnuuna gayru daakhilin fii haadih cala annaasi xijulbeytida majaaniintu kuma jiraan lafdigu waa cumuum laakiin tarkiibaadka caqliga ee dee ciddii wax fahmaysaa lala khitaaba ah majnuunna waxba fahmaya ah baan ku garannay inaan isaga loo jeedin waayo takliif baa laysa saarayaa dad baa lala khitaabaya ahlil khitaabkana ma bahaba noocani waa nooca yidhahdaan caamun uriida bihi alkhusuus lafdigu waa caam laakiin ibtidaa'anba khusuus baa loo jeeday oo afraadda cumuumkao dhan looma jeedin athaani nooca labaad ee mukhasisaadka munfasirada alxisu ay almushaahada waxaa la arkay hortaada ka muuqda wey balqiis baa waxaa la yidhi wuri wa uutiyad waa la siiyey min kulli shayin wax kasta waa la siiyey wadala lqur'aanu markay sulaymaan u timid falamaa ra'atu waxaynan haysanin baa halkaa kaga soo baxay waynan aqoonin waxaa kaloo yidhaahdeen carshi iyo kursiga inaan la siinin way iska muuqataa waxaa lamida qowluhu tacaala tudamiru kula shayin siiqadu kula shayin waa cumuum fa asbaxuu laa yuraa ilaa masaakinuhum guryihii way yaallaan buurihiina way yaallaan kula shayin baas wax kasta soo gelayade qowma caadun bay halaagtaye umamkii khalqigii bashariga ahaa ee kala jiray dee mayna hagaagin halaagin iyadana kullu shayin bay iguna ka mid yihiin haddaba halkaa xisiga waxaa lagu gartay waxbay halaagtay wix taagan oon la halaaginna waa la arkaa indhahagaa lagu arkaaba shan macallin kuwa fadalla in khusuus wax gaara kullu shay intaa wax gaara loola jeeday bidalaalati alxisi caamun uriid masaakinta haddii soo la taksiisiy wax badan oo la taksiisin baa jira hal huwa baaqin daakhil fi lcumuum jibaashi iyo bima akhrajta hada almatluub haddii afraad cumuumka waxaa taqiinay afraad laga saaray inta kale tabqa fi lcumuum marka horeba looma jeeda inaad dhahda wey haddii ilaahay wax walba inay halaagtay uu ula jeedo markii horeba wada halaagi lahayd dee waxda dekan dekan bay tani buurahay dekan dekan ka dhigi lahayd athaalithu kadkanna waa caamun uriida bihi lkhusuusa min albidaayaba cumuumka looma bajiirinba siiqadaa cumuuma iraadadii baa khasistay mukhasiska xaqiiqigaana maxaynu nidhi iraadat lmutakalim baan isku ogeyn calaa madhabi musanif athaalitha daliilu samci waaye inta way halka loo soo socdo labada kale hadalkaa iska kooban wey wa fiihi masaa'il sagaal mas'alo buu kaga hadlay shanta hore mukhasisaad weeye afarta dambe wax mukhasisaad la mooday cala saxiixina mukhasisaad aan ahayn weeye sagaalka masale sidaa weeye haddana saasay tahay afarta dambe ee lix toddoba sideed ilaa sagaalah lix toddoba sideed sagaalah shan bay haddana kulansadeeno afar xaba meehee shan baa ku jirta dad waa mukhasisaad yidhaahdeen wasaxiixu annaha laysat mukhasisaat u tegi doonaa insha allahu tacala aluulaa masalada ugu horeysa alkhaasu khaaska idaa caarada alcaam caam hadduu ka hor yimaado yukhasisuhu wuu khasisayaa culimaa la ogaa ta'akhuruhu dambayntiisa am laa yaan la ogaanin wa abu xaniifatana yajcalu lmutaqadima wuxuu ka dhigaa kuu dooniba ha noqdee mansuukhan buu ka dhigaa wa tawaqafa wuu ka istaagay xayu juhila markii la kala garan waayo mutaqadim iyo mutaakhir halka hal mas'alo buu kaga hadlay caam iyo khaas hadday istacaarudaan maxaa la samaynayaa caamku iyo khaasku hadday istacaarudaan wuxuu leeyahay laba madhab buu sheegay madhab imaamu shaafici iyo raaziya atbaacdiisii oo musanifku ka mid yahay ibn alxaajib iyo rag kale qaarkoodna liljamaahiiri ay yidhaahdeen caamka iyo khaaska tacaarudkoodu waa tacaarud jusi ah waxaana tacaarudka iyo sorimaatanku ka jiraa qeybta dilaalada khaaska ah khaasku afraadda uu tusay cumuumkana gelayay khaaskuna ka hadlayo iltiqahoodu halkaa wey qeybta kale cumuumka soo gasheen khaasku ka hadlin maxalu tacaarud maaha marka wuxuu leey mar hadday caam iyo khaas noqoto mutlaqan khaaskaa la hormarinayaa waa la khasisayaa mutlaqan maxaan uga jeednaa suurad saddexda qaybood ka kooban ee gadaal iyo intan ka muuqanaysa wey way kala horeyn karaan caamkaa horeyn kara khaaskuna gadaal buu ka iman karaa khaaskaa horeyn kara caamkuna gadaal buu ka iman karaa waa la garan waayi karaa kii horreeyay oo taariikhin aan lahayn baa dhici karta marba hadday caam iyo khaas yihiin calaa madhabi asxaabina khaaskaa la hormarinayaa fii khusuusi calaa madhabi abi xaniifa wax takhsiis la yidhaahdo jamcia ma jiro jamci ma laha haddii taariikhdii la ogaado almutaqadimu mansuuqun walmutaakhiru naasikhu waay baabu naasikh walmansuuq bay geliye baabu alcaami walkhaas ma aha iyo takhsiis alcaam ma aha masaladu haddii la garan waayana ijmaal tacaarud baa ku jira laba daliiloo istacaaruday jamacna maqaamkiisii aan ahayn mutaqadimi muta'akhirna la kala garan waayey tawaquf wey nooc ijmaal ah ayay faa'iideynaysaa isagu wuxuu deliishaday marka xujajka iyo dalaa'ilka u ima marka lanaa waxaa noo deliila icmaalu daliilayni baa awlaa ka haboon ay min ihmaali xawil gaa'i axadihimaa wuxuu leeyay suuradan takhsiiska ah labadii deliilba waa la camal siinayaa caamka khaaskana intiisa khaaskaa lagu camal siinayaa caamkana afraadda inta soo hadhay baa lagu camal siinayaa haddiiba laba oo axkaam sharciga xambaarsanahayeen inta labadaba lagu wada camalfali kara dariiqadaa jamacana loogu camalfali karaa ka habboon mid in la tuuro laakiin haddaan nasakh dhahno naskhu waa rafci xukum kulli a wey hadduu caamku dembeeyeyna khaaskii baan tuuraynaa hadduu khaasku dambeeyeyna caamkii baan tuuraynaa isagoo qeyb lagu camalfali karo hadday istacaarudaan icmaalu daliileyn iyo ilqaa'u wa ihmaalu axadihimaa alicmaalu awlaa min alihmaali waa wejka daliilkiisu marar badan buu soo noq noqon doonaaye mar kasta uu ereygaa yidhahda icmaalu daliileyni awlaa intaa ma sharxi doo karnee dib u xasuusa un abuu xaniifo muusan sheegin mualifku iyo musanifkeenu wuxuu xujo ka dhigtay isaguna athar gariib oo ibnu cabaas laga wariyey buu deliishadaaye kunaa naakhudu min amri rasuulillaahi biاlaxdaثi faalaxdaث midba midka ka dambeeyaanu qaadan jirnay marka kii dambea la qaadanayaa macnaheedu kii horena waa laga tegayaa wey haddii ibn cabaas iyo saa saxaabadii yidhaahdeen inay baabku baabu naski yahaa laga gartay dheh biqadri nadar sixadiisa iyo mise ma asixin qolyaha iyagu waxay leeyihiin alaxdath faalaxdath hadday baabu naski tahayna waa baab haddii kalena khaasku hadduu dambeeyey iyo hadduu horreeyeyba waxaan soo kordhay qadarka tacaarudka mooyaane in la qaato waa laga maarmaan axkaam shareicadu way soo degeysay cumuum baan haynay khaas baa yimid khaaskaan qaadanaynaa fii qadri khusuuskiisa iyo takhsiiskiisa iyo wixii lamid a ah. athaaniyatu masalada labaad yajuusu waxaa banaan takhsiisu lkitaabi qur-aanka in la khasisa bilkitaabi wa bisunati almutawaatirati waاlijmaaci masalatu takhsiis adilada naqliga ee samciga markay iskhasisayaan waa laba qaybood qayb masaladan uu ku sheegay qaybna masalada saddexaad buu ku sheegay qayb afraadna wuu iskaga tegey qayb kalena wuu iskaga tegeyba laba mas'alo waxaan maanta halkan laga bilaabo muddo waxaan dhex hordaynaa mustalaxa maqtuuc iyo madnuun masalada takhsiisu lmaqtuuci bilmaqtuuci waay sheega waa maqtuuc waa la hubaa iyo madnuun way u badan tahay laba weji bay ku yimaadaan marna hubuudkay ku yimaadaan marna dalaaladay ku yimaadaan haalibka hubuudkay isticmaalaan mutakalimiinteennii iyo usuuliyiintooda liannu calaa madhabihim min xaysu dilaala nusuusta naqliga ah ee samciga ah maqtuuc maba noqon kartaba qaci maba noqon kartaba waayo ixtimaalaat alcashara in la nafiyay u baahan tahay nafyigooduna qaطci noqon maayo dani buu noqon wamaa tarataba calaa daniyin fa huwa daniyun walaa yazaalu daniyan halkaa horta markaad tagto dalaaladkii caqligahana qaطci ay yihiin idaa tacaarada alcaqlu waannaqlu qudima alcaqlu min qaacida farc waxay ka tahay qaطci iyo dani hadday istacaarudaan waxaa lagaa dhaadhicin qaطcigaa la hormarinayaa kadibna waxaa lagu siin kuuradaa markaad liqdo ee si fiican u aaminto kuuro labaad baa lagu qoriyo waxaa lagu dhihi caqligu qaci buu faa'iideeyaa naqliguna danni buu faa'ideeya iyadoo lafteedu in yaryar baa laguu siino qiyaaska iyo axaadka lagaga soo bilaabiyo in inyaryar baa lagu dalaaladii ixtimaalaadka lagu soo mariyo kuuradaas labadaa markaad isu geyseen labadaa muqadima lagaa dhaadhiciyo hadday qaطci iyo dani iswa tacaarudaan qaطcigaa raajix naqligu dani buu faa'iideeyaa caqliguna qaطci buu faa'iideeyaa muqadimadaana haddaad liqdo natiijada adaaba mantagi oo dhali idan hadday istacaarudaan qaacidadii hirgeli alcaqlu muqadaman cala naqli dheh taasaa in yar in yar marar lagu siinayaa markay mantiqa mas'aladaa ka hadlayaan qaطciga iyo daniga ay ka hadlayaan dalaalada wey halkan markaan joogno qadciga dannigu hubuudka weeye mararka labaad waa dalaalada qadciga hubuudka ah qur-aanka waa qur-aankao dhan sunnadana waa mutawaatirka wixii ka baxsanna waa ijmaaca danniguna waa khabarulwaaxid ama ama dhaqriib dhe ama casiis dhe ama mashhuur dhe aduu sii qayb qayba mustafiidkii xanafiyada iyo qaar ka mida ku dar iyo qiyaaska dalaa-ishu afar baa taqiinay kitaab sunno qiyaas iyo ijmaac soo maaha sunnadii baan laba ka dhignoon mutawaatir iyo axaad u qaybinay imisay noqotay saddexna waa qadci thubuudka labana waa dhanni labada danniga ah hadda waxaa laga hadlayaa halkaas laakiin dooda dhexeeda waxaa ku iman doonta isqabqabsiga inay mararka qaarkood dalaalada kan danni thubuudka ahna dalaaladiisu qaطci noqon karto kan qaطciyu thubuutka ahna daniyo dalaala uu noqon karo dooda dhexdeeda ay ku iman doontaa intaa muqadima ahaan markaad u qaadato mas'aladan takhsiisu اlqaطci bilqaطci waaye qur-aan qur-aan khasisay waa laba qaطci sunno mutawaatir oo qur-aan khasisaysa waa qaطci iyo qaطci ijmaac qur-aan khasisaya ama sunno khasisaya haddaad rabto waa qaciyo qaci sunno mutawaatir ah masaladan hadda athaaniyatu waxaa weeye takhsiisu alqaciyi bilqaciyi ama almaqtuuci bilmaqtuuci yajuusu waxaa bannaan takhsiisu lkitaabi bilkitaabi waa mas'alada koowaad wa bisunati almutawaatirati kitaabka takhsiisu lkitaabi bisunati almutawaatirati waalijmaaci wa takhsiisu lkitaabi bilijmaaci laf iyo nashri murataba amhiladeediio say u kala horreeyeen loo kala horraysiinaya dhegeyso ka takhsiisi qowlihi tacaala wاlmuطalaqaatu yatarabasna bianfusihina halaaثata quru ereyga almuطalaqaat waa cumuum ismigan asho ay gashay ashani waa tii mawsuulada ahayd soo ma mushtaqaadka gashay waa ismiya siiq lcumuum uu ka mid yahay muطalaqaadkii oo dhan wey waxaa soo galay hadday xaamilata iyo hadday min dawaati alxaydi iyo hadday yaa'isa tahay sagiirada iyo yaa'isada waa isku xukum ereyga qur-aanku cabiray walaa iyo isna waay sagiirana isaga dar dadaad dawaatulxayd ah ama dawaatulxamli ah wamaa siwaahumaa dhe marka laa xayd walaa xamli aan ahayn ereyga walmuطalaqaat waa siiqa caama biqowlihi tacaala baa lagu khasisay wa ulaatu اlaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahun haweenka la furay uurka leh ta uur kale kuwii la furay bay ka mid ahay cuumkii ay ku jirtay waa takhsiisu kitaabin bikitaabin wa qowluhu tacaala ee la khasisay yuusiikum ullahu fii awlaadikum awlaadikum waa ismi nakiro oo la idaafeeyey siiq ulcumuum buu ka mid yahay awlaadoo dhan say dooniba ha noqdaane in la khasisay biqowlihi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka suna loo khasisay alqaatilu laa yarisu ma dhexlayo duruq badan oo ku dhaha daciifaa laga wariyey isagu mutawaatir buu u keenay mutawaatirkana muran badan baa ka jira qaarkood bedelkiisa waxay keenaan liddakari midlu xadil unhayeyni miiraadka ah laa wasiyata liwaarihin dadkii loo dardaarmayey min bacdi wasiyatin yunsii bihaa aw deynina waaridka laga saaray in alla ataa xadiidkaasay culamo badan dheheen mutawaatir taana waa mithaalkii labaad oo takhsiisu lkitaabi bisuna almutawaatir uga jeedaa wa qowlihi tacaala aلzaaniyatu wالzaani fajliduu aلzaaniyatu wالzaani waa siiqatu cumuum ashani waa tii jinsiyada ahayd waana ismigii ama waa kii ahaa waxaa leeya waa mushtaqi aلzaani waa ismi waa faacil mar hadda aلzaani wالzaaniyatu waxaa la camime fajliduu muxsanan kaana aw hayra muxsanin siiqada waa caam haddaan daliil kala imanin kullu zaanin ama muxsan ha guursaday amuusan guursanine jaldi buu xukunkiisa noqon lahaa cumuumka birajmihi lilmuxsani qofka muxsanka in la rajmiyo waa mutawaatir sax fi saxiixayn keliya qisas mukhtalifa xadiidu rajmi lmuxsan akhara min halaaثata cashara saxaabi baa wariyey fi saxiixayn aw fi axadihima qayb mutafaqa qayb infarada biha albukhaariyu iyo qayb infarada biha muslim oo majmuuca waa dhowr iyo toban intaan sunan iyo kutub kaleba la gaadhin haddiiba bukhaariga muslim keliya inta ku jirta majmuucooda uu dhowr iyo toban noqday sunankiiyo haddii loo daadego taqriiban labaatan bay gaadhayaan saxaabada warisa haddii masaaniidiya loo sii daadegay dee baashka mutawaatir waa dhaafay marka mithaalkanaa ka saxiixsan laakiin halkan waxaa la ysku qabsaday tamhiilkan dambe birajmi lilmuxsani tamhiil saxiixa miya mualifkeeni musanifkeenu idaraba baabu naskhi markaan tagno mihaal buu keeni doonaa miaal baabu naskhiga ah. lafteeda athaalithatu masalada saddexaad wa tansi fi xaddi alqadfi dheh iyo wa tansi fi xaddi alqadfi xadilqadafkii nus in laga dhigo cala alcabdi addoonkii mas'aladan laba jeerba mithaal baa loo keenaa takhsiis bilqiyaasna waa loo keenaa takhsiis bilijmacna waa loo keena azaaniyatu wazani ma kala qaadin xoran kaana aw cabdan siiqata cumuumkay soo gelayaan alamatu baa laga saaray faidaa xusinna fain atayna bifaaxishatin facalayhin nisma cala almuxsanaati min alcadaab dabcan rajmigu ma qaybsamo jeldigaa qaybsami kara rajmiga hal yanqasim abadan acla awsaaf oo cuquubo waajibinaysay baa la sheekay oo ixsaanka yahay idaa xusina maa cala almuxsanaat haddana wax taqsiim qaybsamayaa la sheegay fadala dalika ala anahu ljad walaysa arajm waxadu imaai inay jaldi tahay nis ah addoontii waa la sheegay addoonkiina mar weeye marxalada koowaad qiyaas baan maraynaa waxaan leenahay cilladda alimaa loo soo saaray maxay tahay alriqu waay addoonkii dakarka ahaana riqigii wasi waa laga helay fa yuqaasu calayhaa maca alfuruq fa idaa axsinnadii addoonkiina idaa axsana fa calayhi nisma cala almuxsanaati waay cala almuxsiniina min alcadaab baan dhahaynaa dariiqada intaa markaan marayno waa waa qiyaas qiyaaskii sidaa ahaa in la yidhaahda baabu xaddi lqadaf marka la joogo jus-iyada waa ijmaac bay dheheen in addoonka afar arbaceen lagu dhufaya tamaaniina jaldant jaldatantii in arbaceen laga dhigayo bay ijmaac soo guriyeen rag badan oo ka mid a ah walidaalika xadulcabdi oo dhan maaha xadulcabdi fi zinana maaha fii baabi xaddi alqadfi baa addoonku nus inuu yahay dakarkaa bay ku ijmaaceen bay dheheen waa masaladaan soo wada mas'aladaas hadda markaynu nimaadno baabu xaddi alqadfi khusuusan markaynu joogno ijmaac baa guntamay bay dheheen ijmaacaasaa mukhasis lilaayati ah ijmaaca mustanadkiisu qiyaasa noqdo ijmaacu qiyaasa ku salaysnaada markaan ka hadlayna tansiifu alcadaab fi الzinaa wagayrihaana masalatu takhsiisi bilqiyaas baan maraynaa oo suwar badan oon ijmaac ahayn baa jira suuradda xad ulqadfi markaan joognana ijmaacaan deliishanaynaa liannahu aqwa min alqiyaasi laakiin qiyaasii kama marno ijmaacu ama aayad ama xadiid ama qiyaas waxbuu istinaadkiisiiyo mustanad u noqda qiyaasku hadda waa mustanad اlijmaaci fi xaddi اlqadfi masaailka kale khilaaf ka taagan yahayna waa daliilu takhsiis oo ijmac meesha ma yaallo labada waa laguu keeni qadarka xadda takhsiiskan laba meelood baan kala joognaa markaan cumuumulxadi iyo zina ka hadlayno qiyaas baa wax khasiisay baan dhahaynaa leanna masaa'ilka masaladeeda ijmac maaha masale ijmaaca maaha dadka diidaya ele war nagala taga beentee aad u doodaya ibnu xasin filmuxalla baa ka mid a waxba kama jira le inta ninka xortaa la mariyo boqol baa lagu dhufan buu leeyahay mi-ata jaldatin waay aathaarna waa soo guurinaya marka marka masalada maadaama uusan ijmaac jirin qiyaaskii baan daliishanaynaa xadulqadfiga waxay dheheen maadaama ijmaac yaalla aqwa min alqiyaas qiyaaska mustanadujmac baan ka dhigaynaa ijmaacaanan iska hormarinayna mi iska dhiganayna ha walidaalika wuxuu qaydayo watansiifi xaddi lqadfi buu ku yiri cala alcabdi adoonkii dakarka ahaa athaalitثatu masalada saddexaad takhsiisu lmaqtuuci bilmadnuunigii wey ijuuzu waxaa banaan takhsiisu اlkitaabi iyo wa sunati اlmutawaatirati in lagu khasiso bikhabari اlwaaxidi akhbaar اlaxaadka beejka kale raggan isku nusqada nahay markaad u gudubta sadarka labaad beejka beej ka soo horjeeda kan sadarka labaad wa bilqiyaasi haddaba daliilkii daniga ahaa aan idiin soo sheegayeen lahaa laba weeye khabar waaxidii qiyaaska bikhabari lwaaxidi kow wa bilqiyaasida halkaasay ku cadfanaan doontaa khabar waaxidka markaan dhammayno murankiisi iyo dagaalkiisi iyo isjijiidkiisa waan bilqiyaasi u gudbi doonaa isjijiidkiisa ka geli doonaa marka intaa la soco ereygan mualifku uu yidhi wa sunnati almutawaatirati ishkaal bay geliyeen shuraaxda asnawi iyo rag lamida subkina waa yar difaacaya wa ficlan difaaca subki ilaa xad waa muxiq wuxuu ka soo guurinayaa markuu tasaa'ulka keeno waxaani agsarka culummada ka hadasha takhsiisu lkitaabi bikhabari lwaaxidi waalqiyaas bay ka hadlaan ereygan sunna almutawaatira ama musanifkeenan baydaawi maadaama maqtuucada ay qadciyada isla ahaayeen isagaa baabulqiyaas isaga daray mise naqli ka horreeyoo khilaafkan soo geliyey buu arkay waa tasaawulka isna uu isweydiinaya rag lamida subki isagu wuxuu leeyahay rag baa ugu horreeyey alqaadi albaaqilaani buuna ka soo guurinayaa walow cibaaraadka iyo alfaadda uu soo guuriyey aanan taqriibkiisa ku arag laakiin nafs almacnaa kuwa maa yu-addi nafs almacnaa oo khilaafka inuu ka jira ah oo laba loogu qaybsan ah khabarulwaaxidku sunnada mutawaatirada inuu nasakhi kara iyo in kale iyo qiyaasku baa mawaadici kaga qoran shaamiladu ku jiraa taqriib walirshaad taqriib walirshaad magacaasu wata kii baqilaani dhowr juz marka mas'aladaas ishkaalka ay rag badan soo soo ibraasiyeen musanifkaa ku daray isagoo haddii uu ku daray waa looga horreeyey khilaafkana hortii baa la xikaayooday kitaabka keliya inayn ahayne sunad mutawatira lafteeda ay ku jirto intaa masalada kuwaad bikhabari lwaaxid hadalkani alaimal arbaca qabay yidhaahdeen madhabkan sida amid iyo rag lamid ay soo guurinayaan qowl aimati alarbaca wagayrihim waay wa manaca qowmun dad baa diiday uu yidhi annagu waxaanu qabnaa inuusan khabarulwaaxidku khasisi karin waa qowlka labaad qowlka saddexaad waxaa weeye wabnu abaana ciise bni abaanna wuxuu manciyey fii maa lam yukhasas waxaan la khasisin bimaqtuucin daliil maqtuuca hadduu cumuumkan mar takhsiis inuu u horreeyey weeye bidaliilin maqtuucin mar hadduu daliil maqtuuca u horreeyey kadib madnuunku waa iman karaayo waa mar labaad wax kale waa ka nasakhi karaa laakiin caam maxfuuda oon makhsuus ulehy bimaqtuuc ahayn suuragal maaha buu yiri walkarkiyu xanafiyadii ka mid ahaana wuxuu diiday fii maa lam yukhasas bimunfasilin wixii aan munfasil khasisin buu diiday oo laba suuro ah maba takhsiisba ma gelin waa suura mukhasis wuu takhsiis waa jiraa laakiin mukhasiska hore waa mutasil labadaas suuro wuxuu yidhi akhbaaru laaxaad iyo ma khasisi karaan wixii laakiin munfasil lagu khasisay waaxid kuu khasisi karaa ma kala foga tafsiilkooda lanaa waxaa noo daliila marka madaahibtu inay afar yihiin haddaad ogaatay maxaa lagu saleeyey lanaa waxaa noo daliila icmaalu daliileyni labadan daliile caamka iyo khaaska ah in la camal siiya labadaba walow min wejin wejiyada qaarkoodba ha noqotee ayaa awlaa ka haboon min ihmaali axadihima aw ilqaa'i axadihima wati aynu soo marnay qiila waxaa la yidhi qaala calayhi asalaatu wasalaam nabigu wuxuu yidhi idaa ruwiya canii xadiidun haddii laiga wariyo fa u bandhiga calaa kitaabillaahi fa in waafaqahu hadduu waafaqo faqbaluuhu aqbala wa in khaalafahu hadduu khilaafana farudduuhu diida xadiidkani culimmada xadiidku mawduucaadkay ku daraan shawkaani fawaa'idku ku daray ibnu jawsi majbuxuu ku daray mawduucaadka kutubulmawduucaad buu ka buuxaa markay asaaniiddiisi iyo wixiisi intay ka hadleen iyo zanaaqdiqaa dejisay ibni maciin baa yidhi ibni mahdi baa yidhi abdalbar baa yidhi khataa'i baa yidhi fulaan baa yidhi markii laga soo wada tago bayhaqi baa fi lmadkhal wuxuu leeyahay tacliil aada u fiican wuxuu leeyahay sallamna waan aqbalay laakiin adigaan kaaga bilaabaynaa qur-aanka uu bandhigaynaa fawajadnaaka tukhaalifuhu faradadnaaka xadiidka laftiisa adiga xadiidkan laftiisa soo saarna maadan dhihin haa adiga laftaada macnahaadna faraysaanu qur-aanka ku bandhigaynaa markaan u bandhignay qur-aan waafaqsan waan weynay bal bilcagsi baan helnay fa waxaad ugu keentay adaan kugu dabaqaynaa horta waxaa la yidhaahdaa laba nin oo isku raas hoose ahaa oo meel ku sheekaysanaya mid wuxuu yihi hebelow nin saaka arrin baa ila quman maxay tarinta ula quman reerkeenna jiribkeenna inta doqomada maanta aan qorno warnihu naga daa menihu aan qorno warnihu naga daa ma qorno waya waraaqiga qalin soo qaad buu yiri annago aan kuu yeedhin aadna qor hayee buu yiri isagaa fikradda keenaa qor buu yiri aan kuu yeedhin horta adiga kow dheh buu yiri <laughs> adiga kow dheh warmayda aniga iga daayo war waxaan daynaynaaba iska yara cid la dhaafi waa maanta yare bal horta qor bu yiri markuu qoray bu kuma dhaafto kukadi a <laughs> ah, marka xadiidkan si kale haddii loo dhigo rajaca calaa nafsihi bilbutlaani waay marka qaaciidada adaan kaaga bilaabaynaa adigaan qur-aanka ku bandhigaynaa markaan u bandhignayna qur-aankii wax waafaqsan waan ka weynay wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu maa haynaa oo mutlaqa laqad kaan lakum fi lsi uswatun xasanatun baan haynaa litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim baan haynaa wa atiicu rasuulaan haynaa laakiin wixii nabigu sheegay qur-aanka ha lagu soo celiyo ha loo bandhigo ma hayno idan isagaa awal imtixaanka isagaa ku dhacay fastaraxnaa isaga markaa tuuray maxaa yaale isagii baa qaacidada kugu dabaqne horta bal adugu bax inta kale isu dambayse axaadiidta kale bandhiga aan isu dambayne bal qaacidada keenaa kugu dabaqayna rinta ka bax yiri fi hadalkaasi aniga hadal aada u fiican buu ilahaa jawaab kalena waata qulnaa waxaan idhi manquudun waa la buriyey kan bitmulmutawaatiri xadiidkii mutawaatirka ahaa itifaaqan kitaabka wuu khasisaa waana xadiid nabiga laga wariyey idaa ruwiya canii xadiiduntu wuu soo geliy mutawaatirku itifaaqanna wuu khasisaya macana uu mukhaalifu yahay takhsiisku nooc mukhaalafaa la jamcinayaa waadna salimteen raggiina kan dariishadayo idan istidlaalkiina idinkaa naqdiyey awal ma naqada idinka waayo kaba asaxa ka soo qaad soo kii mutawaatirka lagu taksin karaa dhahdeen maaha soo xadiid maaha haa lagu taksin karaa soo maaha haa bandhig uma baahna haa de waa xadiidka kan seed haysaan seed axaad ma kama dhihn isaguna ma dhihin ah, axaad hadii liiga halkaana waa meel labaadoo furin labaadoo dagaalka waxna waa xadiidka ka xadiid ahaanbaa ibtaalintiisa laga hadlaya bayhaqiyo nimana istidlaalka mawqican loo deliishaday bay buu ninkana ka jawaabayaa linaftarid inuu asaxay istidlaalkiina awal man yanqudu idinka wey mutawaatirkii waad aqbasheen waa xadiidkii bnu ka mid yahy famaa kaana jawaabkum fahuwa jawaabuna qiila waxaa la yidhi ictiraad kalaa yimid addannu laa yucaaridu kama hor iman kara alqaطca aaxaadku waa danni cumuumka kitaabka iyo sunnada mutawaatiradana waa qaطci waidaa tacaarada aldannu dannu walqaطcu qudima alqaطcu haddiise aad tiraahdaan waxaan hormarinaynaa kii danniga ahaa tarjiixu taqdiimu aladcaf cala alaqwa baa ka dhalanaysa dannigii adcafka ahaa intaad qaadateen baa qadcigii aqwaagaabaad ka tagteen qaacida xataa qawaacida caqliyaa diidaysa dee labadan adcafkana waan qaadan aqwaagana waan ka tegi qawaacida caqliga diidaya badahiyaadka caqliga diidayada halkaasay ka baxeen qulnaa waxaan idhi alcaamu maqtuucun weeye maqtuucu lmatni weeye madnuunu dilaalati laakiin inuu kutusayo waayo waa cumuum caamkana ixtimaalkiisa litakhsiis baa yaallo maqtuuc in lagu takhsiisiyo aad ogolaateen idan baqaa'uhu calaa cumuumihi aw jarayaanu takhsiisi calayhi min xaysu dalaala waa danni qaci maaha wa ilaa haddii qaطci yahay dalaalati calaa afraadihi daliil kaloo qaطciga lagu takhsiisinaya ma suura gasheen qaطci qaطci ka hor yimid bay noqon lahay xataa dalaaladii idan waasa waa inaad sallimtaan horta dilaaladiisu waa danni calaa afraadihi iyo istiqraaq mar haddaad danniga waalkhaasuna bilcagsi wey matniga hubuutku waa danni oo raawiu ixtimaalu lkhata waalid waxji wey laakiin matnigiisu dilaaladiisu waxanuuba khaas ku yahayba kanuu gaar u saaraya ilaa zaydan baa lagu yidhi fatacaadala way isceshadeen dheh kanuu dhinac buu ku xoog badan yahay kana dhinac buu ku xoog badan yahay kana xagga dilaaladuu kaga xoog badan yahay kana xagga hubuudka kaga xoog badan yahay fatacaadala idan halkaas su-aal baa halkaas su-aal baa inala dhalatay idaa tacaadala wajaba tawaquf angu erayga idaa ta'adabnaa maa min kelimati tasaaqud waxaan dhahaynaa wajaba tawaqufu waxaa sidan u taqriirinaya tawaqufkaana qaba albaaqilaan iyo rag lamida waxay dhaheen tacaadul baa jira fa yutawaqaf daliil khaariji aan loo raadin daliil khaariji ah loo raadiyo annagu waxaanu uga jawaabnay baan dhahaynaa maya annagu qatiy horaan ku noqonaynaa daliil baan horey kugu soo sheegnay icmaalu daliilayni awlaha min ihmaali axadihimaa baabaan ka hadlaynaye idinkan waxaad keenteen tawaqufkii min ihmaalihimaa baan idin ihmaal axadihimaa baabaan ka hadlaynay idinku had waxa tawaquf waxaad wadaan ihmaalihimaa labadaba tuur waay marka icmaalu daliilayni awlaha min ihmaalihimaa baan hadda dhahaynaa qiila waa ictiraad kale waxaa la yidhi low khasasa khamran waaxidku hadduu maqtuuca khasisayo la nasakha wuu nasakhi lahaa waayo naskiguna waa takhsiis fi lasmaani takhsiiskuna waa takhsiis fi lacyaani wanaskhu baailun itifaaqan annaga idinka waxaan isku raacsannahay bay dhaheen inuu baail yahay naskigu inuusan ogolayn la ogolayn fakadalika takhsiisu isagana sidoo kaleeta waa inuu noqdaa labadan khasmeynku itifaaqu lkhasmeynka waxay isku raacsan yihiin khabaru lwaaxid qur-aan iyo suna mutawaatira ma nasakhi karo ba isku raaceen tii baa lagu ilsaaminayaa marka labadan tashaabuh badan baa ka dhexeeya naskiga iyo takhsiiska naskigii haddaan wadaag isku raacnay oo takhsiis fii bacdi alasmaani ahaa kadalika taksiiska fii bacdi alacyaaniya iyo alaxkaamiya isagana sidoo kale inuu noqduu tashbaahu iyo cilada ishtiraagu keenaysa qulnaa waxaan nidhi atakhsiisu baa ahwanu ka fudud takhsiisku waa bacd alaxkaam naskhuna waa kulu lxukmi waay walbacdu ahwanu min alkuli haddii haddaba la manciyey shaygu hadduu ta'hiirin waaye fi laqwa loogama qiyaasan kara ma ta'hiirin kara fi ladcaf haddaan idhi khabarulwaaxidku aqwaagii oo nasakhii ah ma samayn karo kayf taqisuuna alacaf cala alaqwa qiyaasku waa ciladii inay si isku mida ugu jirta asalka iyo faracii fi ljumla soo maahan baabu takhsiis baa ahwan idan qiyaas khayr saxiixa waay qiyaaskeen intaa waa socona hormarana ka soco wbilqiyaasi baa lagu khasisaya yajuuzu taksiisu kitaabi wasunati mutawaatirati bilqiyaasi imaamu shaafici iyo maalik iyo abu xaniifa riwaayatu can alimaami axmed iyo akharu alxanaabilati sidaasay qabaan xanafiyadana qeyb baa qabta laakiin shuruud khaas iyo waxbay leeyihin wa manaca waxaa diiday abu caliyin ay wuu diiday waa qowlka labaad muطlaqan qiyaas waxama khasiisi karu yiri imaamu axmed fii riwaayatin baa laga wariyey iyo bacdu asxaabi ninka la yiraahdo raazina shaaficiyada qaaruu fi lmaxsuul kaga soo guurinaya xanafiyada qaarta ciraaqiyiintana waa laga soo guuriyaa inahaasina way diideen muطlaqan wa sharaطa bnu aban isna wuxuu shartiyey atakhsiisa in maqtuucii marka hore hayra alqiyaas waxaan ahayn oo maqtuuca lagu takhsiisiyo masaladiina masaladii isku mid buu ka dhigay hore maxaa sababay dhaheen cumuumkii markii maqtuuc lagu takhsiisiyo dilaalatu cala albaaqi majaaz buu noqon majaazka nin walbaa ku baadhleyn kara weydeen khabar laabadanadeed waa dhanni majaazna waa dhanniyaad dhanniyaadkii baa qadha ka taagi kara laakiin qadcigiisi intuu yahay maxfuud caam maxfuuda yahay dhanniyaad meesha ma soo mari karaan buu yidhi wlkarkiyu bimunfasilin waa nafs masaladii isna sidoo kale majaaz buu noqontuu qabaa wabnu surayjin min ashaaficiyati wuxuu shartiyey aljalaa'a fi lqiyaasi qiyaasku inuu jeli yahay caamku wuu khasisi karaa lakin qiyaas khafi a yahay ma khasiisi kara qiyaas jeli iyo khafina baabkiisaan ugu tegi doonaa wactabara wuxuu tixgeliyey xujat xujatulislaamina arjaxa adannayni wactabara wuxuu tixgeliyey oo isaguna qiimeeyey oo qiyaas iyo miisaan ka dhigay xujat lislaami waa ghazaaliye arjaxa adannayni wuxuu leeyahy fi lmustasfaa cumuumkan qaraa-intaa la eegayaa iyo takhsiiskan bilqiyaas haddii xasab alqaraa'in dilaalatulcaam waa danniya qiyaaskuna waa danni xasabal in qiso kastaba kii xoog badan baa la eegayaa hadduu qiyaasku yar xoog badnaadana waa lagu takhsiisin karaa hadduse qiyaasku yar laga xoog badnaadana laguma takhsiisin karo hadday kala caddaan weydana waa la tawaqufayaa dariiq buu marayaa watawaqafa alqaadi baaqilaani iyo wa imaamu alxaramayni way tawaqufeen suuradan iyo baaqilaanina taqriibkiisa wey imaan xarabayna burhaanka wey adiladii suura ima marka lanaa waxaa noo daliila maa taqadama wixii soo hormaray icmaalu daliilayni awlaa min ihmaalihimaa oo ihmaali axadihimaa dhibarka halkaa ka mar qiila waxaa la yidhi laba daliil bay qolada kale keensanayaan ama laba ictiraad hadaan rabto alqiyaasu farcun weye falaa yuqadamu ee calaa aslihi laga hormarin maayo qiyaasku farcun can nasi wey farac yuqadam calaa aslihina mumtanic mamnuuc wey inuu faracii ka xoog bato oo asalkiisiiyo nusuusta ahaa ee qiyaaska lianna ihbaata alqiyaasi naskaan u daliishanaynaa kitaabka iyo sunnada naskii asalkiisaba ihbaatinayey inuu isagii maanta ka xoog bato ma dhici karta masle waxay farac ka tahay caqligaa asal u ah naqliga asalkiisii hadduu buriyo isna wuu la burayaa masalada waa xasuusata sooma kanna asalkiisi waa naska asalkiisiiba hadduu buriyo isna wuu raacayaa dee kii sugayay buu buriyo isna wuu la burayaa nin geedku saaraa isla isku goynaya wey taana sacaqa waxay dhaheen waarid ma meesha ma tahan qulnaa waxaan nidhi calaa aslihi huwa annaga daliilka asalka qiyaaska aan ku sugnay naska ah iyo kan cumuumkee uu takhsiisinaya laba kala nas wey annaga ma lihin asalkii qiyaaska lagu sugayey daliiladii oo dhanna hal shay waaxida maaha nusuustii nusuusta ictibaarka qiyaaska siisay waa nusuus taasuu qiyaasku ka xoog banaanayaa ma lihin nusuustan kale cumuumka iyo tacaarudku ka dhacay inuu ka hor marana asalkiisii binuu buriyo keeni mayso qulnaa marka waxaan idhi ay calaa aslihi ay inamaa yamtanicu in laga hormariyo calaa aslihi fi lithbaati laakiin usuul kale oo nusuus kale oo gaar u socoto tacaarud bilaala ka timid maxaa asalkiisi ka wada dhigay nusuusta dhammaanteed meeshay ku timaadaba aslqiyaas miya mise bacdu nusuus ba aslqiyaas bacdigaa lagama hormarin karo lakiin kuwa kale asalkiisi wuu ka hormaray maa haddi meeshay fud dhehe waad aragti soo ma <laughs> fud dhehe qiila waxaa la yidhi oo kale muqadimaatuhu muqadimaadka qiyaaska akharu badan mar hadday muqadimaadku bataanna ixtimaalaadka badan mar hadday ixtimaalaadku bataanna fa huwa adcafu waxay noqonaysaa taqdiim aladcaf cala alaqwa kayf qiyaaska waxyaaba badan baad u baahanta inaad eegto kow xukunka asalka sababkiisaad iyo ciladiisaad eegi waxaad eegi mucallal ma yahay mise mucallal maaha markaad mucallal noqdo maxaa cilal aad dhihi cilalkii baad ururin talaabada labaad ta saddexaad cilalkii baad kala shaandhayn cilada saalixada iyo mid aan ahayn tallaabada afraad taxaququhaa fi lfarci baad raadin markaad soo hesho maanic mucaarid a ah ma jiraa baad raadin imise jaran soo marto mid walba ixtimaalaadkeeda leh ama caamku dilaaladiisu kayfiyatu dilaale ma cumuum ilaa aakhiriin bay u bannaantah ubaahanta famaa kaana muqadimaadku ay bataan iyo wasaa'idiisu ixtimaalaat اlkhata' baa badanaya faqiyaasu adcafu min alcaam wa taqdiimu اladcafi cala alaqwى mumtanicun niman yahu kii weyne xooga badnaa qaatan idin leenahaye mid un daciifa maxaa daba ordaysaan ugu dhegantira uga hormarinaysaan qulnaa waxaan idhi qad yakuunu bilcagsi cagsi inay noqotaa dhici karta yani aljawaabu fii wamaca haada faicmaalu lkuli baa axraa ka haboon aljawaabu fii maqaamayni weeye almaqaamu lawal almancu ay laa nusalimu ana muqadimaat alqiyaasi akharu daa'iman qiyaasku inuu jel yahay baa dhici karta cumuumkan dilaaladiisana takhsiisaadii inay galeen majaaz weeye majaazkii iyo ixtimaalaad dhici karta iskaba caamkaba muqadimaadbata way dhici kartaa laa nusalimidii wey marka hore sallamna icmaalu daliilayni icmaalu lkuli labadaba inaan camal siino laba daliil weeye qiyaaskuna waa daliil sharciya fi ljumle baa awlaa min ihmaali axad bikaayi axadihima halkaagi ku noqo daliilkii maanta o dhan soo noqnoqonay alraabicatu masalada afraad ijuuzu waxaa banaan takhsiisu lmantuuq in la khasiso bilmafhuumi aamidi ibn alxaajib iyo madhabka rajaxayaan wey maxaa yeelay liannahu daliilun daliil sharciya wey ka taksiisi khalaqa allaahu lmaaa tahuuran buu abuuray laa yunajisuhu shayun ma nijaaseeyo ilaa maa hayara طacmahu aw lownahu aw riixahu lafdigan lama hayaa bimafhuumi idaa balaga almaau qulatayni lam yaxmil ilkhabath mafhuumkiisana mantuuqaas lagu khasisay ma sheegin khilaaf laakiin qaar baa khilaaf soo guuriya masalada waxay farac ka tahay xujiyat lmafhuum qoladii tiri mafhuumku xujo maba aha iyaga wax takhsiisiya meeshuba taallo daliil sharciaba ah maahadi qolada kaleeba xujiyatulmafhuum qaba ma isku raacsan yihiin in lagu taksiisiyo mise isu khilaafeen naqlaani qaar wifaaqan bay soo guurinayaan qaarna khilaaf bay soo guurinayaan calaftiraadi khilaafka inuu sugan yahay maxay deliishadeen tii aan soo marnayoo taqdiimu ladcaf cala alaqwa wey ma almantuuqu aqwa min almafhuum mafhuumkii adcafka ahaa aqwaagii inaad ka hormarisaan iyo icmaalu daliileyni awlaa min ihmaaliha iskula soo noqday iyadan wax kaloo cusub ma laha istidlaalaadka iyo ixtijaajaadka asaa khamista shanaad alcaadatu icaadada alatii qararahaa rasul ll sl slam takhsiisun wey wa taqriiruhu taqriirkiisii ogolaanshihiisa calayhi salaam calaa mukhaalafati alcaamina takhsiisun lahu waay taqriirkii iyo caadadii buu kala qaadayaa curfiga muqaarinka ah ee isticmaalkiisa qowliga khilaafka ma jiro laakiin curfiga camaliga ah ee nabigu sameeyey sal slam ficil ahaan u sameeyey afcaashiisu cumuumku way khasistaa wey haddii cumuum jiray nabiguna calaa khilaafi alcumuumi fii bacdi alafraad ugu camal falay waa caadadiisii iyo ficilkiisii baa loo jeeda caadadiisa camaliga ahayd way khasisayaan khasaa'is nabi ka dhigi mayne asalku takhsiis alcumuum baan ka dhigaynaa wey leanna nabigu qowlkiisa iyo ficilkiisu sharciyaad iyo tabliiq baa asalka loo soo diray ta labaad taqriiruhu calayh salaam waa ligayrihi cumuum baa yiilay qof baa bixadratihi wa cilmihi khilaafa alcumuum ku dhaqmay fa aqarahu calayhi alayh salatu asalaam ka bayc alcaraaya iyo kuwii lamidka hawey fa hadaa takhsiisun laysa min baab dad baa khilaafay oo cumuumkoodii oo la tixgeliyey laakiin min jihati nabiga ogolaaday o iqraariyey bay xujiyay sunna nabi ka noqon sunada nabigu qowl iyo ficil iyo taqriir baa taqaanaan soo ma hamina xabiibi sunada nabiga kamid meye ka soco fain habata hadduu sugnaado xukmii cala alwaaxidi xukmi cala aljamaacatina yartaficu alxaraju waa ka kor noqonaya can ilbaaqiina kanaaba tacmiiminaya ficilkiisa xadiid ahaan uma sugno laakiin macnaahu baa sugano inamaa qawlii liimra'atin ka qawlii limiati imra'atin baycadii in laa usaafixu nisaa markuu asaadisatu afarta soo socota waa wax loo maleeyey mukhasis un mukhasis ahayn khusuusu sababi sababka khaasa laa yukhasisu caamka siiqo caam hadday sabab khaasa ku timaado sababku waa khaas su-aal bay ahayd dhacday ahayd jawaabta nabiga iyo siiqaduna waa caam huwa tahuuru mauhu oo kaleeta alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababeh liannahu sababka khaaskiihi laa yucaaridu cumuumka ma diidayo isagiina waa soo gelaya qadciyu dukhuul weeye kuwo kalena ma nafinayo arrinkan rag badan baa yidhi raazi iyo atbaacdiisi iyo aamidi ibn alxaajib jamhuurtana waa u tiiriyeen qolaa khilaafayoo waxay yidhaahdeen maya sidaas ma aha lianna waxay yidhaahdeen wax khaasa in la sheegay waxay tilmaamaysaa in waxyaabaha kale ay ka duwan yihiin su-aasha hadalkana lisabab haddii loo keena sababku gaar ku yahay sida khilaafiga ee laysku haysta wey cumuum ma laha marka imaamu shaafici bacdu asxaabihi musaniya abu thawr iyo rag lamidaa laga soo guuriyey riwaayaadka qaarkoodna maalig iyo imaamu axmed iyo riwaaya kamid ihii ay ka soo guurinayaan cumuum ma laha sababkaa la wamada tallaataa waa masalada koobaad khusuusu saba ma khasiso dad baa moodaliya lakin way khasaayeen cala saxiix ma khasiso wey laba wa kadaa madhabu raawi raawigu hadduu khilaafan marigiisa cumuum buu wax weriyey isagaana khilaafay khasisi maayo ka xadiidi abi hurayrata radi allahu canhu iyo wa camalihi fi lwuluuqi eefgu waxafka geliyey xadiidkiisuna iqsiruuhu sabcan waay isaguna saddex jeer buu gacmaa dhaqi jiray marka tana khasasi mayso liannahu ficilka saxaabiga iyo camalkiisu laysa bidaliilin ma aha kan hore waa daliil kanna daliilba maoo xujo ma aha wamaa laysa bidaliilin laa yukhasiru sida daliilan halkaasu ka baxay walmush ya daliil ma aha buu yidhi liannahu laysa bidaliilin ma daliil baa mise ma aha kitaab gaaru adila almukhtalaf fiiha u keeni doonaa lakiin isagu ma qaba daliil u yahay halkan aslan mithaalku laa yasluح liannahu meesha cumuum ma yaallo igsiluuhu sabcan waa cadad cadadka iyo caamkana uu inoo soo kala qaaday cadadkuna waa nas calaa afraadi saa darteed cumuum iyo takhsiis maba yaallaba meeshan bismi illah waxaynu joognay madhab uraawiga wuxuu yidhi liannahu laysa bidaliilin isaga agtiisa waxaan daliil ahayna in lagu khaso wax daliila meesha kuma jirta inu niri laakiin mithaalku cumuumba ma aha waa cadad cadadkuna waa nas calaa afraadihi cadad iyo caam iyo in mutlaq iyo nakiriya la kala qaadana musanifku horbaanu soo maray qiila waxaa la yidhi khaalafa saxaabigu wuxuu u khilaafay lidaliilin daliil darti waila qadaxat haddii wailaa hadduusan daliil u khilaafin lanqadaxad riwaayatuhu riwaayadiisu way daciifi lahayd oo way durmi lahayd lanna daliilkii raawigu uu wariyey markuu khilaafo imaa lidaliilin aw ligayri daliilin bilaa daliil hadduu iska khilaafo idan kaana wajaba an yakuuna faasiqan wa idaa kaana faasiqan rudda riwaayatu taasaa ka dhalanaysa dheheen maadaama taas ay ka dhalanayso uruuddii riwaayatu ay ka imanayso saxaabigan waxaan isku raacsannahay in warkiisa la qaato saxaabadee ruwaadda ahaa ee hiqaadka ahaa ee maqbuulu riwaayaan ka hadlayna mar hantaa maqbuulu riwaayaha ka hadlayno idan lidaliilin baa laasimaysa mar hadduu lidaliilin u khilaafayna yaqtadi takhsiis waxayna qulnaa waxaana nidhi rubamaa dannahu inuu maleeyay daliilan baa laga yaabaa walam yakun uusan ahayn ka saa'iri almujtahidiina cadaaladdiisu waxu dhinmi maayaan idaa akhta'a firfirin xaqiiqada daliil maaha laakiin tawahama daliilan daliil bay la noqotay maadaama ay dhici karta daliil inay la noqotay daliilna aynan ahayn horta cadaaladdiisu waxu dhimi mayso talaasumna kama dhexeeyo inaanan aqbalinayo inaan durnana talaasum ka dhexayn maayo waayo intaa mujtahidiinta oo dhanba marar badan bay waxaan daliil ahayn daliil ugu muuqdaa cadaaladdoodana waxuma dhinta aan isku raacsanno asaabicatu masalada toddobaad haddii uu khusuusu sabab iyo madhabu raawi soo sheegay ifraadu fardin fardi in la keli yeelo bixukmin lagu keli yeelo laa yukhasisu ma khasisayo masalada la yidhaha atansiis calaa bacdi afraadi alcumuum la yidhahdo wey cumuumkii xukunkiisii afraaddii soo gelaysay intii mid la soo qaada haddana nafsulxukmi oo waafaqsan haddii la siiyo haddii lagu yidhaahdo dalabada karaame mid ka mida lagu yidhahdo haddana hebel karaame xukunku waa iswaafaqsan yahay oo tanaafi kama dhexeeyo laakiin marna si cumuumaa loo yiri marna mid khaasaa loo yiri takhsiis ma faa'iideynayaa wuxuu yidhi maya mithla qowlihi calayhi salaatu wasalaam ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahura wa siiqatu cumuum maca qowlihi fii shaati maymuunata dibaaquhaa tahuuruha marna shaatadaa mucayanku ka hadlayay hala dabqiyo ku daahir noqon buy marna si guud wuxuu yidhi hara kastoo la magdiye way daahir noqon idan xukunku waa mutafiq laakiin marna si caamaa ah loo yidhi marna mid gaara la xukumay maxaa yeelay liannahu takhsiis maa liannahu xukunkaasi hayru munaafin ma diidayo wey mukhasiskana laabudda an yakuuna munaafiyan lixukmi alcaam inuu khilaafsan yahay baa qasaba idan masale waa masaladu tansiis calaa bacdi afraadi alcumuume takhsiis maaha qoladii qabtay ictiraadkooda iyo doodooda dhegeysa marka qiila waxaa la yidhi almafhuumu mafhuumka laga fahmaya munaafin waa diidaya xukumka caamka sax mantuuqu ma diidayo washaati maymuuna dibaauhaa tahuuruha maa dibaagan mantuuqu ma diidayo laakiin mafhuumka takhsiiska fardigan lagu khasisay keligiina la sheegay waxaa laga fahmayaa ana maa cadaahu laysa kadalika saanuusan ahayn mafhuumkaasi xukumkii caamka yunaafiihi wuu ka hor imanayaa marka laa yunaafiihi haddaad ujeedaan mantuuqa sax lakiin mafhuumka muطlaqan haddaa ujeedaan la mafhuumkii baa munaafaad ka dhexeeya an isqaadanayn takhsiiskan xukunka laga fahmay munaafaadka qulnaa waxaan idhi mafhuumu laqabi marduudun wey waxaad meesha soo wadaan fardi baan ka hadalnay gaar baa loo sheegay waa mafhuumu laqab mafhuumu laqabka hadleedin wuu munaafeynayaa mataa kaana xujatan wa daliilan daliilba ma ahayn isagii mar hadduusan daliil ba ahayn waxaan daliil ahayn baad keenteene ola wax kaloo meesha fagaaraha lala yimaadan la imaada athaminiyatu masalada sideedaad cadfu alcaami caamkii haddii lagu cadfo cala alkhaasi baa lagu cadfay laa yukhasisu khasisi maayo siiqo caamaa la sheegay bacdahaana siiqo khaasaa lagu cadfay kownuhu khaas lagu cadfay ma takhsiisinayaa wuxuu yidhi maya qaar baa takhsiis ka dhigan oo qowluljamhuur wey mil alaa laa yuqtalu muslimun la dili maayo bikaafirin nakira fi siyaaqi nafyi dhacday dheh soo ma nakira fi siyaaqi nafyi cumuum bay faa'iideysaa muslim oo dhan la dili maayo bikaafirinkaa loo dili maayo walaa duu cahdin mid cahdi lahoo gaal ahna fii cahdihin la dila ma banaana shaaficiyadu waxay deliishadeen muslimka horta masalada la isu qabsaday waxaa weeye qofka muslimka ah hadduu dilay nin gaaloo dimi ah ama mucaahid ah ama musta'man ah ma loo dilayaa ma loo qisaasayaa shaaficiyada xanafiyada masalada bay isu khilaafeen xanafiyada waxay dhaheen waa loo dili lanna bijaabi cismati dimi demi labada waa macsuumu dami oo dimigan in la dila lama ogola ducahdina in la dila lama ogola mustacmankana in la dila lama ogola dowladan hadda dhalinyarada laynaya madaahibta kama baxsana dadkii siyaaxdi bay laayeen iyo u laynaya idinku qowlkaa shaaficiyada iyo fuqahada in badan oo dhan ay qabaan haddaad qaadataan iyagu ka xanafiyada hadday qaato markuu u rooya roonaado <laughs> ya Ah. balaa walbaraa baad gelinaysaan de biyihii la cabayay baa walaa walbaraa galay <laughs> hadda walaa walbaraa intee la buunbuuniyo laga badbadiyey iyo xataa buuggii qalin iyo qalinkii laga gadanayay iyo makhaayadii shaaha laga cabaya walaa walbaraa gashay shareicadii oo dhan iyo mucaamalaadkii oo dhan baa muraayad walaa walbaraa la yidhaha halhala dhex maro luuq yaro walaa walbaraa halooga wada dusaa layidhi <laughs> shareicadii o dhan ba walaa walbaraa noqotay den aslan walaa walbara asalkiisu masala caatifiya wey maadaama masalat alxubi walbuqda ay la xiriirto masaa'il caatife iyo shucuur iyo qalbi wey haddii la buunbuuniyo xamaas iyo caatifad kacdeen noqon markaas sida qiiqi mari calaa kulli xaal mas'aladan mar oga jeedaya hadda inagu waxaa laga yaabaa de masaa'il walaa walbaraan bay ku jirtaayo ijmaac iyo nusuus qaaticaha qof khilaafay baa loo haystaa waxay qabaan gaalku hadduu macsuumu dami yahay mustaaman mucaahid dimi muslimkii dila in la dilayo shaaficiyada xadiidkan daliishatay laa yuqtalu muslimun bikaafirin buu nabigu yiri waa siiqatu cumuum sax waa isku raaceen xanafiyadu waxay dhaheen walaa duu cahdin fii cahdihi mid cahdi khaasa ah oo gaalkii waa xarbi iyo saaxiibu cahdi weye lafdiga cahdiga dimadii mustaamankiiiyo sulxigii way soo wada gelayaan man mucaahidin inta way soo gelayaan waxay dhaheen kan duu cahdiga waa khaas bimacnaa bikaafirintan siiqadaa siyaaqa ay dhacday kufrigay camimaysay baa qeyb kufriga oo khaasaa lagu cadfayoo asxaabuulcahdi inaan la diri karina fadalla dalla xadiidka hore inuu xarbiga khaas ku yahay juziyada hore xarbigii la dili karay waxaan ka fahmaynaa duucadin fi lama dilayo waa cadfu lkhaasi cala alcaami maadaama khaaskii lagu cadfay bimathaabati takhsiis buu yaalaa laa yktar muslimu bikaafirin ay xarbiyin wey marka kaafirkii bay xarbi ku takhsiisiyeen bisababi cadfi oo ha may siiqadu waa caam maxaad kaga saarteen weye waxaan ka garannay in xarbi loo jeedo khaaskaa ku cadfan takhsiis buu faa'iideynayaa qisaas haa ah. laakiin waxay dhaheen iyadoo kaafir caama la sheegay baa qeyb khaasoon la dili karin la sheegay masaladana dil baa laga hadlayay waxaan garanay dilka laga hadlaye loo diri maayo lalahaa kanuusan dili karine macsuumu demiga ma ahee kuu dili kara xarbigaaba halkaas ayagu mareen waana muran adag markii fiqi ahaan loo doodayo muran adag wey meelaha aad intuu u qoray laga yaaba inta u akrida wax badan aadan kala bixin shawkaani fi naar low taar buu ka mid xadiidkan abwaab alqisaas markuu ka hadlay yadimaada wa qaala bacdu alxanafiyati waxay dhaheen bitakhsiisi taswiyatan waxaa la simayaa bayna almacuufayn fi lxukmi soo macuuf iyo macuufu calayhiga xaalka iyo shardiga iyo mutacalaqaadka inay wadaagaan ma ahayn macuufka iyo macuufu calayhiga waan simaynaa marka marka hala simana takhsiis baa ka dhalanaya qulnaa waxaan idhi ataswiyati in la simo fii jamiici axkaamina hayru waajibatin waajib ma mumtani hayru waajib manaa mumtanic uga jeedaa gaal iyo muslim taswiyaad ka hadasheen taswiyadii haddii jamiic alaxkaam lagu sugayana lagu simayana idinkuna ma qabtaan mana dhici karto janaasaa jirta salaad masaa'il zawaaj baa jira masaa'il dabaaix baa jira masaa'il badan baa jira axkaam on gaal iyo muslim simi jirin laa yastawi asxaabu naar asxaabu ljanati waay masalada markasaan soo marayna halkaa la gashay ma lasaa qisaasaya cumuumtaa ma faa'ideynaysaa masaa'ilkii galay hore qayb daraf kamida usoo marnay daraf kaloo ah cumuum baan kasoo marnay daraf haddana daraf baabu takhsiisaan ka maraynaa waxaad ka garatay ilaa xadee inta la buu tashacubay istidlaalaadka masalada istidlaalaadka ilaa xad inta la tashacubtay oo faaftay oo kolba masale la isla galo oo kolba meel la iskala baxay ataasicatu ta sagaalaad ee ugu dambaysa cawdu damiirin damiir hadduu noqdo khaasin oo khaas ay calaa bacdi afraadi lcumuum buu ku noqday laa yukhasisu ma khasisayo haddii siiqo caama la sheego kadibna gadaal ka timaada damiir qaarkood u noqonaya kii hore cumuumkii qaarkan un baa loo jeeday damiirku u noqday khaaskaama dhahaynaa mithla bilmithaal yatadixu lmaqaal weeye wاlmuطalaqaatu yatarabasna rajciyaadkii iyo baa'inaadkiiba way ku jireen maca qowlihi wa bucuulatuhunaba axaqu biraddihinna damiirka bucuulatuhunna kee u noqonaya qeybta rajciyaadka u noqonaya axaqu biraddihinna wailaa baa'inada axaqu biraddihinna meesha ma taalla soo maa haddaba jumladan waxay wadataa dambe ku cadfan damiir damiirkiina bacdi siiqadii caamka ahayd kuwii soo galay qaar ka miduu u noqonayaaye uma wada noqonayo taksiis ma faa'ideynaya marka uma dhahna walmuطalaqaatoodii horeba rajciyaadkaa loo jeeday maxaad ku garateen in rajciyada khaas ku ahayd waxaan ku garanay buculatuhuna damiirka qaybta rajciyaadka u noqonaya ma la dhihi karaa wuxuu yidhi maya qolaa qabta markuu intanoo dhan dad baa qaba inay tahay maxaa sabab sababaad u diiday liannahu damiirkan soo noqday laa yasiidu kama badna calaa icaadatihi soo celintiisi soo celinta laba ixtimaal baa jirta la dhihi karaa calaa icaadatihi uga jeedaa in bacdigaa damiirku u noqonayo oo ismi daahira haddaan soo celinno cumuumka hore ma khasiseen haddii iyagii bacdiga ahaa wa bucuulatu rajciyaati la dhihi lahaa muطalaqaadka hore mayna khasisteen hadduuban ismigeedii daahirkahay lafteeda haddii la soo celiya khasiisaynin damiir la soo celiyeyna kaas kama xoog badna ku u noqonayo oo la soo celiya hadduusan khasiisin damiir u noqonaya lasoo celiya waxba khasisi maysa wedhe laa yaziidu hadduu kor u booda kama badna an calaa icaadatihi kii laftiisa in la soo celiyo hada waa siday u badan yihiin ta'wiilkooda marka isagaynu ku daysanaynaa intaasoo takhsiis iyo cumum kaga baxay tadniib min adanab weeye gadaal baan kaga faysoo haynaa weye haddaa rabta sayn iyo daba uga dhig almuطlaqu wاlmuqayadu in itaxada hadduu midooba sababuhumaa sababkooda xumila almuطlaqu baa lagu xambaarayaa cala almuqayadi waa lagu xambaaraya xaml almuطlaq baa caleyhi lagu xambaaraya camalan bidaliileyni baa lagu camal falaya wailaa hadduusan midoobin fain iqtada alqiyaasu hadduu keeno taqyiidahu in la qaydo quyida waa la qaydayaa wailaa fala markan musanifku masalatu xamli lmutlaq cala almuqayad keliyuu ka hadlay masalada koo u muhiimsani isagu u arkay masaladaa weeye munaasabada halkan tadniib ahaan loogu keenay mutlaqa iyo muqayadku tafaasiisha axkaamtooda iyo qaydka iyo shuruuda iyo muqayidaadka iyo qariibu min almukhasisaat kay u noqonayaanbaa marna mutlaqa marna caam a maahane tafaasiishii axkaamta iyo khilaafkoodii iyo aad bay isugu dhow yihiin oo isu shabahaan walidaaliku munaasabada halkan u keenay masalada koowaad masalada labaad xamlulmutlaq cala almuqayad tafsiil bay leedahay isagu laba masala keliya buu inoo sheegay labada masala waxay ku yimaadeen markii mutlaq iyo muqayad la yidhaahdo labaa meesha taalla xukun iyo sabab keenay xukunna waa xukumka kan mutlaqa iyo kan muqayadka ay kala wataan waxna waa ciladii iyo sababkii xukunkan ka dhashay mid walbana waa iskhilaafaqi karaan waa iskhilaafi karaan marka waxaan leenahay marka koowaad xukumka imaa an yatafiqa wima an yakhtalif xugaan kasoo bilaabayna fain ikhtalafa alxukmu falaa xamla ijmaacan agoo raashinkana cun dharkanna xedaa lagu yiri likada mid baa qayd lagu daray dhar la xidhan hayd raashin la cunay wax la iskaga xambaara isku xukunba maaha haddaba xukunka ida ikhtalafa alxukmu falaa xamla wifaaqan wain itaxada alxukmu baa timid marka markaasaan sababka u degaynaa sababkumu isku mid baa mise waa kala duwanya waxaan leenahay in itaxada alxukmu aw in ikhtalafa alxukmu waa labada masale uu sheegay in itaxada sababuhumaa xukumki waa mid maca itixaadi alxukmi wa ikhtilaafu alxukmi banaanka iska dhig xukumkii waa isku mid sababkiina waa isku mid xumila almuطlaqu calayhi waa lagu xambaarayaa camalan bidaliilina baa lagu camal falayaa laba suuruu yeelan karaa xukunkaasi fii siyaaqi alihbaati miya si waa fii siyaaqi alnafyi waxay leeyihin fii siyaaqi alihbaati waaye ama fii siyaaqi alnafyi hadday yihiin laba xukunku baab alcumuum bay tegiyo xamlu lmutlaq walmuqayad ka bixin idan itixaadu asababi waalxukmi fii siyaaqi alihbaati waaye axtiq raqabatan iyo axtiq raqabatan mu'minatan labadana waa kafaaro hadduu ikhtilaafu sabab jiro ikhtilaafu sababka madhabka imaamu shaafici iyo qoladeennan axmedna fii riwaayatin iyo akharu alxanaabila iyo akharu shaaficiyati iyo abulwaliid ilbaajiya sia laga soo guurinayo almuxaqiquuna min almaalikiyati iyo waxay dhaheen yurjacu ilaa qawaacid alqiyaasi fi lmas'alati muqtada alqiyaas hadduu yahay in la qaydo laisku qaydana waa laisku qaydaya hadduusan ahaynna la isku qaydi maayo halkaasay mareen abu xaniifa iyo axmed fii riwaayatin iyo bacdu alxanaabilati iyo bacdu almaalikiyati iyo akharu almaalikiyati iyo bacdu ashaaficiyati iyo iyagu waxay dhaheen marba hadduu ikhtilaafu sabab yaallo laa xamla albaabka waa xidhan yahay halkaa inagaga xidhaya intaas waa intuu inoo sheegay saa darteed buu wuxuu yidhi wa ilaa hadduusan sababku isku mid ahayn maca itixaadi alxukm oo sababku iskhilaafsan yahay fain iqtada alqiyaasu taqyidahu quyida wa ilaa falaa